بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا إلهي بأما هدى إسكالي سبحانه وتعالى allahaasoo ah hallihii barbaariye uunka mee sawirtay bani aadamka iyo caalamiinta oo dhan isagaana iskale naxariista guud iyo naxariista gaarka ahba waxaan kaloo ku sallinaynaa xabiibkii moxamed sala allahu calayhi wasalam inuu ilaahay korkiisa yeelo naxariis iyo nabadgelyo isaga iyo ehelkiisa iyo saxaabadiisa iyo dhammaan dadka muslimiinta raacday jidkiisii asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaanta islaamka walaalayaal ayaan idinku salaamayaa macnaheeduna yahay nabadgelyo naxariis iyo barakooyin ka timid xagga allah subxaana wa tacaala korkiina ha ahaato walaalayaal waxaynu ka warrami doonaa mawduucii aynu hadda ka hor bilownay eean ugu magac darnay geesiyada muslimiinta inagoo soo qaadanay geesi ka mida geesiyada muslimiinta cabdillaahi ibnu zubayr radi allahu canhuma waynu ka soo warrabnay walaalayaal qisadiisi iyo taarikh nololeedkiisii qayb ka mid a ah. halkii un baynu ka sii ambaqaadaynaa iyadoo ay noo joogtay kolkii ay dhacday ama ay bilaabantay fitnadii weynayd ee lagu dilayay cuthmaan ibnu cafaan radi allahu canhu ilaahay raalliha ka ahaaday waxaynu ka soo warrabnay in dad qulqulatooyina ah ama dhagarqabayaal ama dembiilayaal ahi ay ka yimaadeen masar iyo kuufa iyo basra oo ay yimaadeen magaalada madiina ayagoo doonaya ama ujeeddadood iyo hadafkooduna uu yahay in ay ka takhallusaan cuthmaan ibnu cafan magaalada madiina duleedkeeda markay marayeen ayaa imaamu caliyi baa la kulmay dib bayna u noqdeen haddana dib bay u soo rogaal celiyeen oo magaaladii madiina ayay dib ugu soo noqdeen ayagoo sheeganaya inay heleen warqad uu cuthmaan uu diray oo uu u diray waaliyadiisa ama barasaabada dadka u matala dowladdiisa ama masar ha noqota ama kuufa ama shaam ama basra dee dowladda islaamka iyo markaa gobollada ay ka taliso walaalayaal waxay dheheen warqaddan waxaa ku qornaa in nala laayo annaka oo weliba geed jirid markaa eh, nalagu salbiyo oo lug iyo gacan isdhaafana gooyi magaaladii madiine markay yimaadeen arrintii bay la dul mareen dadkii oo ay la dhex dawaafeen oo ay leeyihiin cuhmaan wuxuu doonayaa inuuna dilo cuhmaan waxaa la yidhi warqaddan maadaa qoray wuxuu dhahay cuhmaan maya maan qorin marka ciddii rumaysanaysana way rumaysatay cuhmaan dee markii horeba dadkii beenta sheegayena way beeniyeen sababtuna waxay ahayd walaalayaal taswiir bay sameeyeen yani foojariyeyn waxay foojariyeeyeen saxeexii iyo markaa shaambadii cuthmaan ibnu cafan ayay markaa eh, foojari ay ka dhigeen xilligana way jirtay in markaa saxeexa la foojariyeeyo ama shaambadda la foojariyey taasoo keliya kumay ekaanin nimankaasi ee eh, waxay sidoo kale been ka sheegeen waraaqo beena ay ka qoreen saxaabadii waaweyneed ee magaca iyo maamuuska iyo sharafta ku dhex lahayd mujtamaca muslimiinta ee raadka iyo saamaynta lahaa sida caliy bn abi taalib iyo marka zubayr bn alcawaam iyo talxa ibn cubaydillaah iyo sacd ibn abi waqaas iyo caaisha bint abi bakar yacni saxaabo booskood iyo maqaamkooda la weyn been bay ka sheegeen waxay dhaheen saxaabada laftigoodu waxay doonayaan inaan la dagaalanno cuthmaan oo aanu ka takhallusno isaga iyo dowladdiis marka dadkay doonayeen inay ku soo jiitaan saxaabadii waaweyneyd baa mucaawano u baahan iyo kaalma inooga baahanayna marsha subxaan allah marka wax fudud bay ahayd inay arrintaana sameeyaan waana ku kaceen run ahaanti cuthmaan walaalayaal xilliga ay magaalada madiine soo galeen isaga ayaa haddana ahaa ciddii tujinaysa salaada sababtoo ah mar walba cidda amiirka mu'miniinta u ah ayaa haddana tujinaysay dabadeedna maalin maalmaha ka mid a ah, isagoo oo taagan cuhmaan salaadii jimco dadka u khudbadanayo mimbarka taagan oo gacantiisana ku sita ushii uu nebigu ku tukubi jiray sala allahu calayhi wasalam markuu khudbadanayana uu cugsan jiray oo nebigu markuu geeriyoodayna sala allahu calayhi wasalam uu uga dambeeyey abuubakar abuubakarna cumar uga dambeeyey cumarna cuhmaan uga dambeeyey oo khudbaddii ku guda jira ayaa nin la dhaho jahjaah ayaa kacay oo yidhi qum yaa nacfal odayahow xarifay ama sidaasoo kale odaygii buu bucay cuthmaan bnu cafaan markaa nin weyno odaya buu ahaayo dhowr iyo siddeetan jira radi allahu canh ayaa wuxuu ku yidhi kasoo deg mimbark dabadeedna ushii uu haystay ee ku tukabayay ama uu cogsanayay ayuu ku kala jebiyey markaa falliidh ka soo dhacay ayaa lugtiisa galay cuhmaan ibnu cafaan radi allahu canh arrintaasna waxay keentay inuu dhaawac uu soo gaadho oo uu suuxo ama uu koomo galo dabadeedna la qaado cuhmaan oo gurigiisa la geey idan halkan waxaynu ka arkaynaa in ay arrintii ficil isu rogtay markii hore hadal iyo intanunbaaba laga hadlayay laakiin arrintii ficil bay isu rogtay in ay gacanta ka hadlaan oo ay la dagaalamaan cuhmaan bnu cafaan radi allahu canh hadalkii way dhaaftay ciddii ugu horraysa ku dhiiratay inay hadal xun ay ku tidhaahdo cuhmaanna waxay ahayd nin la dhaho jabala ibnu camru assaaciidi ninkan oo iyo dad kaloo la jooga buu cuhmaan uu soo maray radia allahu canhu deetana wuu salaamay qoomkii kale salaantii bay ka qaadeen laakiin ninka jabala la dhahda kamuu qaadin salaantii markaasu weliba wuxuu dhahay ninkan maxaa salaanta uga qaadaysaan ilaah baan ku dhaartee katiinadda tanaan hayaan qoorta kaaga xadhaya katiinadda waxa weeye waa alaab la mid ahayd sida katiinadan iminka gacmaa layskaga yskaga xidho ee qofka markay askartu qabatoo kale lagu xidho waagana waxaa jirtay katiinad noocaas oo kale ama silsilad ahayd ama ka samaysnayd markaa harag iyo xadhka iyo wax noocaas oo qofka maxbuuska ahee lasoo xidho lagu xidhi jiray gacmaha ama qoorta lagaga xidhi jiray deetana wuxuu ihi bahasha aan sitay jaamicada ama katiinada aan sito ayaan qoorta kaaga xidhayaa ama gacmaha kaaga xidhay ama waxaad ka tegaysaa buu yidhi bitaane yacni saaxiibada iyo dadka aad shaqo gelisay dowladdaada u shaqeeya haddaanad ka tegin sidaasaan samaynaya buu dhahay ninkaas waa hadal aflagaada ah run ahaanti wuxuu dhahay cuhmaan anigu dadka anaa doortay madaxweynan nahay waxa la ii doortay khaliif layga dhigay inaan ciddii aan anigu u arko in ay hawshaa ka soo bixi karayso inaan u doorto maaha qasab inaad adigu igu tidaahdid sidan yeel haddii saxaabada kale ay fikrad kale ii soo jeediyaan iyo ra'yi kale iyo markaa aragti kale oo aan taa ku qanco intaada qaadan waayo markaa ma inaad gacan ka hadashidba marka waa arrin aad iyo aad u cajiiba weye walaalayaal laakiin arrintaasoo keliya may ahayn gabaad bay arrimaha ka dhiganayeen iyo arrimihii aynu nidhi shubahaad bay ahaayeen ama waxay ahayn waxyaalo ismoodsiina waxay ahayn marmarsiiyo ama wax lagu gabbanayo ee nimankani waxay doonayeen inay cuhmaan dilaan marka marmarsiya ayay uga dhigayaan wasaaradaada iyo dadka waaliyadaada ah baa sidan iyo sidana marka wuxuu dhahay ninkii isagoo hadlaaya waxaad doora ma waxaad dooratay marwaan ibna xakam iyo macaawiya iyo cabdillaahi ibnu sacad ibnu abi sarax oo weliba ay ka mid yihiin raggaas rag qur'aanku uu banneeyey dhiigooda nebiguna uu banneeyey dhiigooda u fiirsada arrimaha ay sheegayaan arrimahaasi wax ka jira ma jiraan waxa jira oo keliya mucaawiya inuu saxaabi weyn oo saxaabadda rasuulka uu ka mid ahaa shaki ma leh marwan ibnu xakam dabcan haa culimmadu way isku qabtaan waxa la dhahaa nin buu ahaa isaga laftigiisu uu cuhmaan ibnu cafaan uu talada ka qaadan jiray laakiin aan ku habboonayn inuu cuhmaan a ah uu ka qaato talooyinka ninka la dhahda cabdillahi ibnu sarx oo masar uga e, waali uga ahaana waxa ay habrawadaag bay ahaayeen markaa cuhmaan ibnu cafaan waxa dhacday walaalayaal ninka la dhada cabdillahi bni sacad hadda ka horna waan sheegnay baanu malaynayaa wuxuu ahaa dadkii xilligii nebiga ridoobay dabadeedna nebigu markii magaalada maka la furanayay ayuu wuxuu ku xukumay dil meeshii la arkaba waa in lagu dilaakaa isaga iyo dad badan oo dee lamid a ah. marka waxa dhacday walaalayaal ninkan markuu arkay inuu geeridii ay usoo dhowaatay malakulmowdkiina wax yar u soo jiro ayuu wuxuu ku soo orday subxaan allah cuthmaan bnu cafaan radia allahu canh marka cusmaan buu magan galayo wuxuu ku yidhi nebigaygala hadal sala allahu alayh wasalam cuthmaan wuu soo kaxay nebigu u keenay markaasuu ku dhaha rasuulka ilaahay kan magangelye si nebigu uu ka aamusay sala allahu alayhi wasalam wuu aamusay wuu aamusay markuu cabaar aamusnaa sukuudkiisii aamusnaantiisu ay dheeraatay ayuu markii dambe nebigu bayco la galay iyo heshiis uu la galay marka nebigu waa ka heshiiskii waa ka aqbalay raalli buu ka noqday yacni saxaabadii nebiga ayuu ka mid noqday marka arrintii dhacday xilliga ayuu ninkaasi soo qaadanaya u fiirsada sababta aanu soo qaadanaya sheekadan aan idinka sheekaynayana waxa weeye walaalayaal inaad fiirsataan oo aad ogsoonaataan waxa la ydhahda marmarsiiyaha ama waxa la ydhahda gabaadka arrintiioo meeshaba aan oolin ayuu wuxuu qofkii isku qaadayaa wax beri hore dhacay oo nebigii ilaahay uu sala allahu alayh wasalam go'aan ka dambeeye uu fuliyey sala allahu alayhi wasalam marka waxaad halka ku arkaysaa dadka kusoo duulay ama ku kacsanaa cuthmaan ibnu cafaan inaanay ahayn sababtu shubuhooyin iyo ismoodsiine ay ka ahayd oo keliya nacayb ay u qabaan saxaabiga wanaagsan radia canhu iyo in ay damac siyaasadeed iyo wax noocaas ay lahaayeen waynanu ka warrami doonnaa insha allahu tacaala walaalayaal dadka qaar waxay ku xantaan cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu inuu ahaa nin daciif oo tamar yar oo aanu sidii cumar ibnu khadaab oo kale aanu ahayn nin adag oo markaa fitnada iyo shubahooyinka marka meelaha lagu soo sheego gacan bir ah wax kaga qaban jiray sidaasoo kale muu ahayn dabcan ha taasi waa run marka qayb dhan laga eego cuhmaan wuxuu ahaa nin ka dabacsan cumar ibnu khataab oo arrintu haddii aanay ahayn arrin xad ku saabsiisa matalan hadday zina tahay oo xad ay leedahay cuthmaan wuu fulin jiray hadday tahay dil oo xadkii dilku ku fulin jiray haddii ay tahay tuuganimo xadkii tuuganimaduu ku fulin jiray yacni wixii xad u baahan islaamku uu xadeeyey ciddii ku xadgudubtaa ganaaxeeda iyo ciqaabteeda la marin jiray laakiin haddii ay erayo iyo hadallo noocaasoo kale ah ay tahay ama weedho ay tahay cuthmaan wuu u dul qaadan jiray radia canhu wa laakiin taas macnaheedu ma aha inuu aha nin jilicsan ama nin tamar yar waxaanad ku garanaysaa walaalayaal inuu ahaa nin wax iska dhicinaya inuu ku dhahay nimankii thuwaarka ahaa ama nimankii kacdoonka sameeyey aan nidhi dembiilayaal weeye ama waa dhederqabayaalo waxay ka dambeeyeen dilka cuthmaan radia allahu canhu wuxuu ku dhahay kalamuu xishoonin kalamana u baqanin wuxuu yidhi waxaad tidin malcuunuuna cala lisani muxamed sala allahu caleyh wasalam waxaad ku lacnadan tihideen carabka xabiibka moxamed sal allahu alayh wasalam cuhmaan maalintii jimcaha khudbaddii buu akhriyay walaalayaal khudbaddii markuu akhrinayo wuxuu dhahay yaa haa haaulaa'i alcaddaa waar kuwiinan xadgudbayow dhegaysta allah allah war rabbigiin ka cabsada فوالله إن أهل المدينة لا يعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد إله بانكو دارت رير مدينة دادك دقنو صحابة دي وحي أبيهين إناد كل عندن تهيدين عربك النبي قلايدن كل عندي فمح الخطأ بالصواب قلداتك آد قشين صح صحكو صح فإن الله لا يمحو السيئة إلا بالحسن محايا لإلهي سبحانه وتعالى حمانتكو مدعا فوحان وناقهين erayada markuu dhahay cuثmaan ibnu cafaan radi allahu canhu ayaa waxaa kacay saxaabi kale weyn oo saxaabada rasuulka ka a ah. waa maxamed ibnu maslama ninkani waa ninkii kunka kunkaninu dhigmayey aynu kasoo warramnay ee cumar uu u soo diray camru ibn alcaas isaga iyo zubayr ibn alcawaam iyo maxamed ibnu maslama weye nin buu u dhigmi jiray cumar ibnu khataab agtiis maxamed baa istaagay marka ibnu maslama oo leh wa ana ashhadu calaa dalik aniguna markhaati baan ka ahay inaad malcuuniinta idiin hadda waa dadkii dhidarqabayaasha ahaa oo laba kun oo qof dad ku gaadhaya ah meelahaasoo ciidano hubaysan oo masaajidka jooga ayay ka dhex leeyihiin saxaabadii rasuulku marka halkan waxaan ka dareemaynaa inaanay daciifnima jirin ama tamaryari aanay jirine ay iska dhicinayeen nimanka weliba markaasaa waxa kacay markuu maslama maxamed ibne maslama uu kacay waxa fadhiisiye nin la dhaho xakiim ibnu jabala wuu fadhiisiyey haddana waxaa kacay zayd ibnu thaabit zayd ibnu thaabit waa ninkii qur-aanka jamciyey ee qur-aanka kulmiyey ee cumar ibnu khadaab u magacaabay xilka u xil saaray cuhmaan ibnu cafaan laftigiisuna uu u xil saaray ururinta kitaabka weyn ee qur-aanka kariimka waa zayd nin buu ahaa khatar waan wiilkii shan iyo toban casho oo keliya xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo bartay luuqadda dhan ee yahuudda laa ilaaha ila allah zayd baa markaa istaago wuxuu idhi inaad malcuunintiidin waxaan ka helaynaa kitaabka isagana waa lagu soo boodo nin la ydhahdo ibnu qutayra baa fadhiisi marka waxa dhacday in qoomkii ay ka dhex dhacdo isqabqabsi oo masaajidka dhexdiisa la isku qabqabsaday ilaa markii dambe dhaawac laga soo gaadhsiiye cuthmaan oo markaa dambe intuu suuxay ama uu kooma galay radia canhu la qaado gurigiisi la geey maalintaa jimcada wixii ka dambeeyey arrintii way sii weynaatay oo nimankii dembiilayaasha ah waxay damaaci kalaa sii galay magaaladii madiina way isku soo koobeen waxay yimaadeen gurigii cuthmaan bnu cafaan radi allahu canhu isku weer bay ka qabteen ama go'doon bay ka qabteen iyo xisaar bay ku sameeyeen way ku cedhiidhiyeen salaadiiba u diideen xitaa inuu soo baxo subxaan allah saxaabo badani waxay soo dirtay carruurtoodii si ay u ilaaliyaan sida cali bn abi taalib oo kale labadiisii wiil buu soo diray xasan iyo xusein zubayr oo kale wiilkiisii cabdillahi buu soo diray cabdillahi bnu zubayr radi allahu canhu cabdillahi bnu cumar oo kale saxaabadii dhallinyarada aha badankoodao dhan iyagoo seefahooda wata ayay gurigii cuhmaan bnu cafaan ay joogeen oo ay ilaalinayeen maalin maalmaha ka mida walaalayaal ayaa cuthmaan baa gurigiisa kasoo baxay isagoo ku wajahan xagga masaajidka dabadeedna masaajidkii markii la yimi oo dad badan meesha ay joogaan ayuu xudhay afikum caley war cali maydinku jira radia allahu canh haa buu yidhi ama gacantuu taag zubayrna makidinku jira dalxa maydinku jira sacad ibn abi waqaasna maydinku jira haabay dhaheen deetana wuxuu dhahay anshudukum billaah war ilaahay baan idinku dhaariye bal haddaba su-aalahan in idin weydiinaya iga jawaaba ma xasuusataanoo ma garanaysaan in rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam uu yidhi qofka iibiya dhulka reer bani fulan yacni dhulkaas reer bani fulan reerkaas ilmo hebel ay leeyihiin qofka iibiya markaa muslimiinta sadaqa ahaan u siiya ilaahay wuu u dambi dhaafay kafar allahu lah ilaahay baa u dambi dhaafaya shakhsiga oo aan anigu iibiyey oo masaajid laga dhisay meesha waxay dhaheen saxaabadii nacam markhaati baanu ka nahay wuxuu dhahay haddana ilaahay baan idinku dhaariye ma ogaydeen inaan iibiyey bi'ru romaan ceelkii bi'ru romaan la odhan jiray magaalada madiine ku yaalay ee ay yahuudu lahayd ee ku cidhiidhisay biyaha dadka muslimiinta ah cuhmaan baa iibiyey oo ceelkaana sadaqa ahaan dadka muslimiinta ah een ugu sadaqaystay deetana nebigu waa kii ku laha salaatu wasalaam ajarkeeda iyo abaalmarinteeda ayaad leedahay markaase waxay dheheen saxaabadii haa markhaati baanu ka nah markaasuu haddana wuxuu dhahay cuthmaan ilaah baan idinku dhaariiso ma ogidin in aan diyaariyey jeyshulcusra jeyshulcusra waayo waa dagaalkii tabuuka ghaswatu tabuuk saxaabigii maalkii ugu badnaa iyo xoolihii ugu badnaa bixiyey ee diyaariyey wuxuu ahaa cuthmaan ibnu cafaan ee nebiguna lahaa sala allahu calayh wasalam ilaahay dembigaaga ha dhaafo uguna bushaarinaya jaannada radia allahu canhu wa waxay dhaheen saxaabadii haayo markhaati bankaana ka nah wuxuu dhahay markaa cuhmaan bnu cafaan ilaahayo markhaati ka noqo ilaahayow adiguna markhaati ka noqo xadiiskan waxaa soo saaray imaamu nisaa'i iyo imaamu axmedba raximahum ullah walaalayaal cuhmaan ayadoo taasi ay jirto haddana way ku sii cedhidhiyeen oo waxay u diideen masaajidki inuu usoo baxo dadka salaada uu tukiyo gurigiisii bay xaydaar ku qabteen ama iskuweer ama go'doon ay ka qabteen dabadeedna waraaquu diray uu u diray marka wilaayooyinkiisii iyo gobolladii kale muslimiinta sham oo kale mucaawiya warqad u diray reer basra warqad buu u diray reer kuufa isagoo maded ka dalbanayo hadda in ay yimaadaan magaalada madiina oo ay madad ahaan ugu yimaadaan oo laga saaro dadka kan magaalada madiina mucaawiya ciidan buu soo diray uu hogaaminayo xabiib ibnu maslama reer basre sidoo kale ciidan bay soo direen reer kuufana ciidan bay soo direen laakiin khawaarijtii ku baxday yani ama ka baxday jamaacada muslimiinta ee markaa dhidarqabayaasha ahayd dembiilayaasha ahaa waxay si adag u sii go'aansadeen in ay dilaan cuthmaan bnu cafaan intaanay ciidankaasi aanay soo gaadheen magaalada madiina dabcanna fursadda way ka faa'iidaysteenoo way u suurtowda markaa inay dilaan cuthmaan intaanay ciidankaasi aanu imanin magaalada madiina walaalayaal iyadoo arrintu ay adag tahay oo nimankaasi xusaarkaas iyo goodanka ay cuthmaan ay ku hayaan ayaa ninka la dhahda al ashcari nukaci ninkani wuxuu ka mid yahay fuwaarka yacni dadka ku kacsanaa cuhmaan buu ka mid yahay raggii buu ka mid ahaa yacni kasoo horjeeday cuhmaan ibnu cafaan loona tiriyo inuu ka mid yahay dadkii dilkiisa kasoo horjeeda dilkiisa yacni ka dambeeyey ayuu wuxuu wuxuuhi war maxaa rabtaan ama maxay doonayaan kuwani wuxuu yidhi waxaanu rabnaa inaanu ku casilno ama waxaanu rabnaa in aanu ka aargoosanno ama qisaas aan kula samayno dilkiina la dilay yacnii dilka waxaa looga jeedaa waa la jeedalay nimankan badankoodu waa maxay maxaa cadhada intan lee keenay waxaa keenay walaalayaal xuduud bay galeen dabadeedna cuhmaan baa xuduudkii ku fuliyey subxaan allah dabadeedna waxay leeyihiin annagana sidii naloo garaacay waa inaanu kuu garaacna subxaan allah arrinta noocaas amaynan ku dilna bay dhaheen baanu rabna riwaayo kale tilmaamayso inaan ku caasilnaanu rabnaa ama waa inaad naga casishaan dadka gobolladaada madaxdaad ka tahay cidda madaxda ka ah waa inaad casishaan haddaad casili weydidna waa inaad noo soo dhiibtaa ninka la idhahda marwan ibn alxakam oo aanu ciqaabnan oo kaa ninka ka argoosan ninkaasna la taliya ayuu ahaa cuthmaan ibn cafaan jilib ahaan ama qoys ahaanna way isxigeen cuthmaan radi allahu canhu wuxuu ka cabsaday in hadduu marwan uu dhiibo waa nin muslina ah, inuu iyo qof muslina dilkiis subxaan allah marka arrintaa wuu diiday inuu dhiibo qof muslin ah si loo dilo waa ka soo horjeestay maaha akhlaaqda dadka muslimiinta ah qof yacni marti ku ah ama ku soo magan galay ama aad mas-uul aad ka tahinta dhiito tidhaahdid ordo soo dila wax lala yaaba weeye marka arrintaa wuu diiday cuhmaan radi allahu canh sidoo kale walaalayaal wuu ka cudur daartay in qisaas lagu sameeyo ama isagana la garaaco sababtoo ah cuhmaan da'diisu xilligaadib bay u weynayd oo weliba dee dhowr iyo siddeetan jir buu ahaayo jidhkiisu waa tamar yaraad naftaada casil bay ku dheheen haddaba oo iscasil wuu diiday arrintaana wuxuu ihi wallaahi baanan iscasilayn shaati ilaahay ii geliyina bixin maayo subxaan allah shaatiga waxaa looga jeedaa khilaafadii iyo dowladda islaamka oo ilaahay markaa madaxiga dhigay iskama dhiibay waayo buu haddaba u yidhi sababtu maxay ahayd sababtu waxay ahayd walaalayaal saxaabigani xadiid nebi buu ku dhaqmaya sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam baa kula dardaarmoo ku yidhi haddii ay kaa dalbadaan hadda waa nebiga oo xilligaa waxaa kasoo wareegta dhowr iyo labaatan sannadood geeridiisii sala allahu calayh wasalam haddana mustaqbalku halkaa ka eegayey iyo qaybka ayuu ilaahay wax ka daalacsiiyey sala allahu calayhi wasalam ila waxyi baa kusoo degay dabadeedna wuxuu ku dhahay cuhmaan ibnu cafaan cuhmaanow haddii nimankaasi ay shaati ilaahay kuu geliyo ay kaa dalbadaan inaad markaa bixisid ha bixinin xadiidka ay soo saar uu soo warinayo nucmaan ibnu bashiir radi allahu canhu wuxuu yidhi caaisha ayaa waxay tidhi radia allahu canha wa ardaaha rasuulki ilaahay baa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam cuhmaan u dhegayso haddii ilaahay uu kuu geliyo shaati ama khamiis uu kuu geliye oo ay doonaan inay shaatiga kaa siibaan oo ay kaa saaraan ha bixinin saddex jeerna uu ku celiyey bay tidhi caaisha radi allahu canha nebiga ay saddex jeer ku celiyey oo ku yidhi ha bixinin yacni wuu fahansanaa cuthmaan in looga jeedo in dadkaasi ay doonayeen inay casilaan ha iscasilin buu yidhi sababtoo ah haddii uu iscasilo wuxuu u horseedayaa dadka muslimiinta ah in maalin walba qola marka ay marka ama laba saddex qof ama dhowr iyo toban qofi intay marba cadhooto ay magaaladii caasimadii muslimiinta ay timaado la dhaho ha la casilo madaxweyne laa xawla walaa quwata ila billah nin la doortay sidoo kalena dee raggu iskuma jiraan cuthmaan waa saxaabi nebi waa nin nebigu caleyhi salaatu wasalaam fadaa'il badan uu ka sheegay in layska casilo sida ay ku socoto muslimiintu markaa uu u noqdo goldololooyin ama meel looga soo dhaco dadka madaxda ah arrintana waa kasoo horjeestay xadiis nebina wuu ku dhaqmay sala allahu calayhi wasalam xadiid kale ayaa jiro caaisha ay werinayso radia allahu canha oo waxay tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin buu wuxuu ihi iigu yeedho saxaabadayda dabadeedna waxaan idhi bay tir ma abubakar baan kuugu yeedha markaasuu nebigu yidhi maya markaasuu markaasay tidhi hadda cumar baan kuugu yeedha markaasuu yidhi nebigu maya cuhmaan baan haddaa kugu yeedhan nebigu wuxuu hi haaya cuhmaan iigu yeedha radia allahu canh cuhmaan baa markaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam nebigu wax sir ah buu dhegta ugu sheegay ama si uu la faqay wax sir ah buu sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam dabadeedna wuxuu yidhi wejigiisii baa isbeddelay yacnii sidii qof wax eh, akhbaar loo sheegay akhbaar aanu filin ama war aanu filin oo kale wejigiisii baa isbeddelay cuhmaan radia allahu canh marka waxa dhacday walaalayaal maalintii la dili doono cuthmaan wuxuu yidhi anigu la dagaalami maayo nimanka sababtoo waa ballan aan ka qaaday nebiga sala allahu caleyh wasalam ballantii aan ka qaaday nebigana waan ku samrayaa buu yidhi oo waa u adkaysanay waa ka warrami doonaa qaabka ay u dhacday arrintaas walaalayaal waxa sii socday xisaarkii iyo go'doonkii baa sii socday oo bilaabmay dhammaadkii bishii dilqicda ilaa iyo maalintii sideedii tobnaad ee bisha dilxaj oo ku eked yani maalintii la dilay cuhmaan ibn cafaan radi allahu canhu maalin jimcaa bay ahayd walaalayaal maalin ka hor haddaba maalinta cuhmaan radi allahu canhu wuxuu la hadlay dadkii saxaabadii rasuulka iyo caruurtii saxaabadu ay dhashay ee ilaalinaya gurigiisa ilaalinayay oo ugu badnaan ama ku dhowaad ahaan toddoba boqol oo qof meelaha gaadhaya marka xitaa lagu daro eh, addoommadii cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canh marka wuxuu intuu u soo baxay wuxuu ku yidhi eh, iskaga tego nin walowba gurigaaga qabo dadka waxaa ka mid ahaa markaa ilaalinayay cabdillahi ibnu zubayr geesigii muslimiinta cabdillahi ibnu cumar radi allahu canhuma iyo xasan ibnu caliy iyo xusein ibnu caliy iyo marwan ibnu xakam iyo abaa hurayra raggaasaa ka mid ahaa raggii ilaalinaya cuthmaan ibnu cafaan radi allahu canh iyo dad badan oo ka mida dee dadkii mawaalidiisa ahaa ee uu xoreeyey wuxuu ku yidhi ha dagaalamina ee iskaga baxa guriga waxna ha ilaalinina weliba markaasuu dhaariyey oo ilaahay ku dhaariye oo ku yidhi nin walowba ninkii xaqigu lahow ee gacantaada ilaasho seefna ha la soo bixin ee nin walowba gurigaaga qabo addoommadiisina wuxuu ku yidhi ninkii seeftiis galkiisa gashta ee markaa gacantiisa laabta wuu xor buu yahay oo waa la xoraynay marka saxaabadii markii cuhmaan uu ka dalbaday inay guryahooda ay qabtaan bay intoodii badnayn ay tageen dhanka kalena nimankii qolqolotooyinka ahaa ama dhidarqabayaashii dembiga gelayay yagana way kululaadeenoo hawshii bay xaggaa ka wadeen iyago odoonkii waa maxay sababta ku kaliftay cuhmaan in uu faro saxaabadii nebiga iyo caruurtoodiiba inay markaa guryahoodii ay ku noqodaan sababtu waxayd walaalayaal cuthmaan baa wuxuu arkay riya ayuu ku riyooday habeenkii wuxuu ogaaday inay ajashiisii soo dhowaatay iyo xilligii uu dhimanayay radia allahu canhu marka arrintii ilaahay buu u dhiibay oo uu tala saartay ibnu cumar wuxuu leeyahay radia allahu canhuma cuthmaan wuxuu arkay riya ayuu ku arkay rasuulkii ilaahay buu arkay sala allahu alayh wasalam oo ku leh cuthmaanow kaalayo nala afur maalintaa wuu soomay maalintii la dili doono isagoo markaa soomanayuu shahiiday radia allahu canhum dabadeedna wuxuu kula afuray dee nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abaabakar iyo cumar sidoo kale cuhmaan laftigiisaaba leh waxaan arkay rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam iyo abaabakar iyo cumar oo igu leh caawa ayaad nala afuraysaa igu leh naa'ila bintulfarafisa oo ahayd haweenaydii uu qabay cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu ayaa waxay tidhi maalintii go'doonka aadka loogu qabtay cuthmaan ibnu cafaan maalintaa wuu soomanaa bay tidhi cuthmaan ibnu cafaan markii la gaadhay xilligaa furta ayuu wuxuu ka dalbaday nimankii markaa huwaarka ah ama kacdoonka samaynayay ee ku kacay dowladdii muslimiinta gaar ahaana cuhmaan ku kacay ee dembiilayaasha dhidarqabayaasha ahaa ayaa waxay ka dalbaday biyo inuu cabo nin soomanaa maanta oo dhan oday weyn uu saddex iyo siddeetan jira laba iyo siddeetan saddex iyo siddeetan jira ka mida ah saxaabadii nebiga radia allahu canhu wa ardaa kumay ixtiraamin saabiqadiisii iyo islaamka inuu ugu soo hormaray kumay ixtiraamin inuu ka mid ahaa saxaabadii labada jeer hijrootay kumay ixtiraamin inuu ahaa saxaabigii masaajidka rasuulka qayb weyn oo ka mid ah bixiyey dhulka kamay ixtiraamin ceelkii uu muslimiinta u sadaqaystay kumay ixtiraamin khayrkii iyo fadligii u lahaa kumay ixtiraamin tobankii sannadood ee uu khilaafada hayay islaamku uu baahay ee dunida oo dhan la furtay kumay ixtiraamin waxaasoo dhan koob ah bay u diideen isagoo weliba ahaa ninkii ceylka ee bi'ru roman iibiyey waxaa la soo walaalayaal bal u fiirsada halkan waxaa ka dhacday Eh, markii biyaha loo diiday ayaa mid ka mid ah haweenkii nebiga umu xabiiba eh, oo ahayd eh, abasufyaan inantiisii nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu qabo zawjadiisa ay ahay ayaa biyay soo qaaday daabadeedini way saarnayd waxay doontay marka in cuthmaan ay u gasho oo ay biyo siisa ama ay iyaduna waxay ahayd dee reer bani umaya xabiiba bint abi sufyaan waxay ahayd umu xabiiba bint abi sufyaan waa reer bani umaya cuthmaanna waa reer bani umaya marka xaggana way iska xigaan in ay bal hadda la hadasho ama biyo ay siiso ayay doontay laakiin nimankii umay ogolaanin iska dhaafina ogolaadeen waxay ka rideen daabadii ay saarnayd oo waxay ku dhowaateena ka dhacday ama way ka dhacdayba sida qaar dadka qaar ay leeyihiin ama mu'arikhiintu ay soo aroorinayan halkaa markaa muslimiintu waxay ogaadeen in nimankaasi inaanay niman jixinjixayaanay ahayn oo naxariis aanay ku jirin oo xitaa ku dhiiranaya inay gacanta saaraan haweenkii nebigu uu ka gooriyooday ummahaati almu'miniin waana asbaabta keentayna caaisha radiallahu allahu canha in ay ka baxdo magaalada madiina waxay tidhi markii la weydiiyey waxaan ka cabsaday inay anigana i weydiiyaan waxa aan ka qabo in cuhmaan ibni cafaan radi allahu canhu lagu kaco ama la casido aragtideeda in lay weydiiyaan ka cabsaday oo aanana dhaho waxaad tihidin malcuunuun ama waxaad tihiin dad la lacnado calaa lisaani moxammed lagu lacnaday sala allahu calayhi wasalam oo marka igu xadgudbaan baan ka cabsaday bay tidhi dabadeedna xajkay qabatay markaa caaisha radi allahu canha qasabna way ahayd caaisho way weydiinayeen sababtaa caaisha waxay ahayd saxaabiyad magac ku leh sharafna ku leh sidoo kalena waxayd madaraso iyo iskuul dhan bay ahayd oo boqolaal iyo boqolaal iyo boqolaal qof ayaa ku xidhnaa oo wax ka baranayay fiqigii iyo axaadiistii nebiga dabcanna way weydiinayeen laakiin markay aragtay inaanay xitaa u jixinjaxaynin haweenkii muuminaadka ummahaati almuuminiin zawjaati almuuminiin inaanay xitaa u jixinjaxaynin ayay iskaga tagtay oo xajka iska qabatay magaalada maka walaalayaal cuhmaan ibnu cafaan muu afurin maalinta biyihiina way u diideen dabadeedna naa'ila bintulfarafis oo haweenaydiisa ahayd baa xilli habeena ayaa waxa u tegtay eh, dadkii markaa ijaarka ahaayeenoo biyay soo qaaday xilligii suxuurta oo subaxii ay soo dhowaatay ayay biyihii u keentay markaase waxay ku tidhi cuhmaan oo biyahan cab wuxuu yidhi cuhmaan radia allahu canhu waaban soomanahayba markaasay tidhi oo maxaad cuntay haddaan maxaad cabtay ee aad ku soontay xilligan suxuurta markaasuu wuxuu dhahay rasuulkii ilaahay baan arkay sala allahu calayhi wasalam oo ka soo baxay buu yidhi ama ka soo muuqday halkaas saqafkaa sare wuxuuna sitay dalwa min almaa yacni waadaan biyo ay ku jirto buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu siday markaasuu wuxuu ku dhahay cuhmaanow cab biyahan markaasaan cabbay ilaa yaan ka dhargay markaasuu gu yidhi cab cuhmaanow biyaha markaasaan cabbay ilaa yaan ka dhargay markaasuu ugu yidhi cabbi yahay laa yaan cabbe oon ka dhergay dabadeedna wuxuu igu dhahay qoomkani way kugu soo kallahayaan ee eh, haddii aad la dagaalantid waad iska dhicin karays haddii aad ka tegtid markaayo ay ku dilaanna annaga ayadna la afuraysa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka sidaasuu ku soomay mucjisadaasaa la tusay markaa rabbaaniga ah oo uu ku arkay xabiibkii moxamed sala allahu aleyh wasalam cuthmaan walaalayaal maalinta wuxuu xoreeyey labaatan ka mid a ah addoommadiisii wuxuu xidhay surwaal buu xidhay sababtu surwaalka u xidhana waxay ahayd saxaabigana wuxuu ahaa nin aad u xishood badan nebiguna waa kii sheegay calayhi salaatu wasalaam alaa astaxya rajulan tastaxyi minhu lmalaa'ik miyaanan ka xishoonaynin nin ay ka xishooto malaa'igta ilaahay subxaan allah nin aad u xishood badan buu ahay wuxuu ka cabsaday marka inay cawradiisu muuqato marka la dilay deetana wuxuu dhahay waxaan arkay rasuulka ilah calayhi salaatu wasalaam oo ii sheegay inay nimankan ii dilayaan kadibna wuxuu u yeedhay masxaf ama kitaab qur'aana buu akhrisanayay kitaab qur'aana buu loo keenay waana saxaabigii ururiyey kitaabka qur'aanka kitaabka weyne dhan ayna arkayno saxaabigii radi allahu canhu soo jamciyey iyo isu keenay de kitaabka keliyan aynu haysanno ka dambeeyey dabcan isagu muu qorin kitaabka uu qornaa laakiin saxaabigii fidiyey buu kami ayuu ahaa radia allahu canhu arda waxaa dhacday walaalayaal maalintaas nimankii qulqulatooyinka ahaa ama dembiilayaasha ahaa waxa ay ku adkaysteen inay dilaan cuthmaan qolo ka mida saxaabadii weli baaqi bay kusii ahaayeen gurigii cuthmaan bnu cafan oo ay ka mid ahayeen cabdillahi bnu zubayr geesigii muslimiinta iyo xasan ibnu caliya radi allahu canhuma iyo marwan ibnu xakam kuwani waxay doonayeen weli inay ilaaliyaan cuthmaan waa la isku dhacay marka isku dhac baa yimi ilaa iyo la dhaawacay cabdillaahi bnu zubayr xasan laftigiisa la dhaawacay marwaan la dhaawacay markuu arkay cuthmaan marka arrinta ay heerka ay marayso oo uga cabsaday ina saxaabadii nebigu ay dhintaan ama isaga sababtiisa ay dad muslimiina u dhintaan ayuu wuxuu faray saxaabadiina guryahooda ku noqdaan marka guryahoodii bay ku noqdeen oo way iskaga tegeen ilaa iyo gurigiisii aynay cidba joogin waana aanay ku soo hadhin marka laga reebo ehelkiisii iyo haweenkii iyo dadkii tamarta yaraa kadib waxay bilaabeen walaalayaal nimankii markay arkeen in dadkii meeshay ka wada baxeen guriguna uu faaruqu yahay ana cidi joogin dumar iyo masaakiini intaasi ay joogto gurigiibay markaa usoo jabsadeen albaabkiibay soo galeen iyo gidaaraday soo dhaceen ayagoo gubay albaabkii markuu arkay cuthmaan marka iyadoo la gubaya albaabkii ay soo dhacayaan wuxuu galay salaad buu galay si deg degu salaada haddana uga soo baxay qur-aan buu akhristay wuxuuna ahaa qiraa'adiisu nin dhaqsan badan tahay suuratu taahee buu akrinaya radia allahu canhu ardaa dabadeedna isagoo fadhiyo kitaabkii qur-aanka u hor yaallo ayuu haddana wuxuu ku celcelinayaa aayad qur'aani aladiina قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إلهي وحوري سبحانه وتعالى يسوغو كورمي دد آد يادو وناكسن بوحوري كوا marka ay dadku ay u yimaadaan waa saxaabadii nebige iyo qof kastoo dee sifadan laga helo marka ay dadku ku dhahaan dadkiibaa isugu kin yimiya cabsada iimaanbaa iyagoo u kordhaba waxayna dhahaan xasbuna allah wa nicma alwakiil ilaahay baa nugu filan isagaana markaa cid la tala saarto ugu nicmo baadane aayaddaasuu ku celcelinay radia allahu canhu ardaa ilaahay markaa naxariistay jannaha ka waraabiya ciddii ugu horraysa u soo gashay waxaa la dhahaa waxaa la odhan jiray ninkaas aswad ibnu xamraan markaa kaasi habaarqab uu ahaa waana ninkii dilay cuthmaan ibnu cafaan sidoo kale sawdan ibnu xamraanna waa loogu yeedhaa magacyo badan buu leeyay naanaystiisa la dhaho xamaar kunyadiisa la dhaho aburomaan ninkaasaa soo galay seef buu sitaa aan gurigii markuu soo galay ayuu halkaa xabadka kaga dhuftay seeftii ilaa iyo uu kooma galay marka cuhmaan ibnu cafan deetana uu ku dul warwareegay cuhmaan buu ku dul werwareegay ku dul warwareegay wuxuuna u maleeyey inuu dilay marka waxaa soo galay ninka la dhaho maxamed ibn abibakar isaga arintiisa waynu ka warrami doonaa insha allahu tacala gadaal baynu kaga warrami doonaa ma saxaabi buu maxamed ibn abibakarkani ahaa mise muu ahayn laakiin riwaayooyinku hadda bal sida usoo arooreen unban iminka wax ka sheegi doonnaa insha allahu tacala marka ninkanna waxay sheegaysaa riwaayadaasi inuu gadhka qabtay cuthmaan ibnu cafaan markii uu soo miyiraystay oo uu gadhka u qabtay uu yidhi yaa nacathal oday yahow diinteebad ku sugan uu yidhi yaanu millata abikum ibraahim baan ku suganaa diintii nebi ibraahim calayhi salaam oo markuu garhka jiiday markaa uu dhahay cuthmaan ibnu cafaan wiilkii aad walaalkay dhalayo ama wiilkaan adeerka u ahaayow waxaad qabatay meel aanu aabbaha aanu qaban jirin aabihi waayo waa abaabakar subxaana allah laa ilaaha ila allah abaabakar baa dhalay meel aanad qabanin baad qabatay buu yidhi wiilkii wuu cararay markaa meeshiina waa iskaga tegay intuu xishooday riwaayaddaasi masaxiix baa mise waa daciif gadaal baynu ka sharixi doonaa ibnu abibakar miyuu ka qayb galay dilkiisa mise kamuu qayb gelin taana gadaal ban ka sharaxi doonaa laakiin riwaayooyinkan marka hore arrinaya wixii soo aroray in idiin kadibna waxaa soo galay walaalayaal ninkii dilay cuthmaan ibnu cafaan ayaa soo galay madaxuu ku dhuftay dhiig baa ka yimi dhiiggii markaa wuxuu ku duulay masxafkii kitaabkii qur-aanka ahaa dhiiggii wuxuu ku dhacay aayadda qur-aanka ah fasayakfiikahum ullah ilaahay baa kaaga filan dabcan culummada waxay dhahaan ilaahay wuu kaga filnaadayo dhammaan intii ka dambaysay dilka cuthmaan ayagana waa la wada dili subxaan allah waqtiyadu ha kala dambeeyaan laakiin dhammaantood intii ka dambaysay dilkii cuthmaan iyo intii markaa ku abaabulaysay in la dilo cuthmaan waa la wada dilay subxaanaka rabbana laa ilaaha ila allah fasayakfiikahum allahu bay dhiiggii ku dhacay welina kitaabka qur'aanka ee cuthmaan uu akrinayay wuxuu yaallaa matxaf ku yaalla waddanka turkiga istanbul aathaartii iyo raadkii iyo saamayntii dhiiggii cuthmaan ee meesha ku dhacday laftigeeduna way kasii muuqataa qofka taga madxafkaas ee soo fiiriya wuu arki kara walaalayaal waxa dhacday markaa way isugu yimaadeen waxay dooneen inay dilaan halkaa xabadka ayay seef kaga dhufteen halkaa shafka weeye laabta dabadeedna markay aragtay haweenaydiisii uu qabay de naa'ila bintulfarafisa ilaahay naxariistai jannaha ka waraabiya ayaa naa'ilaba isku soo tuurtay iyadoo qaylinaysoo leh gabadh kale la hadlayso yaa binti shayba gabadhaas eh, binti shayba soo orod markaa labada haweene waxaa la dhahaa inay jidhkii cuthmaan ibnu cafaan ay isku tuureen oo markaa ay dabooleen si ay hadda bal seefaha iyo waranka lagu dhufanayo ay uga ilaaliyaan iyagoo le ma waxaad dilaysaan amiir ayaad dilaysa markaa seeftii buu qaaday mid habaar qabaar ah ayaanu ka sheekayn doonaa waa ninkan sawdaan ibnu xamraan la dhaho ayay riwaayaadka qaar ay tilmaamayeen inuu ahaa seeftii buu qaado markaa gacantuu kaga dhuftay subxaan allah gacantii baa go'day iyo farihii baa go'day marka haweeneydii naa'ila bintulfarafisa radia allahu canha xitaa waxaa la dhahaa haweeneydaasi haween waxay ahayd yara culus yacni culays waxa looga jeeda way buurnayd marka habaarqabahaasi dabadana nabar buu kaga dhuftay ama gacantiisuu ku dhuftay isagoo markaa weliba ku qoslaayey markaasay qaylisay haweenaydaasi mu'minadda ahi oo markaa wiil yar ama addoommadii cuthmaan ibnu cafaan bay ku qaylisay mid baa soo haadoog dilayka waynu sheegi doonaa insha allahu tacaala kadibna markii dee haweenaydii gacanta la gooye way orodayadii iyadoo qaylinaysa markaa waa isugu yimaadeen nin kalaa yimi dabadeedna cuhmaan ibnu cafaan oo dee naftii ay kasii baxayso nabarro badan lagu dhuftay radia allahu canhu ayuu halkaa seeftii intuu soo qaaday seefta galkeeda xagga dambe ayuu calooshiisa saa u saaray deetana calooshiisu la dhacay jidhkiisii subxaana allah marka sagaal dacno sagaal jeer buu ku dhuftay subxaana allah oo uu leeyahay weliba isagoo isla macaan saddex ilaahay xaggiisan kugu dhuftay yacni ilaahay dartii baan kugu dhuftay lixna aniga wixii qalbigayga ku jira iyo xabadkayga iyo shafkayga iyo yacni halkaa laabtida wixii ka buuxay xiqdi iyo xaasidnimo ah awgeed ayaan kugu dhuftay subxaan allah u fiirsada cuhmaan waxaa loo dilaya ilaahay dartiiba kuu dilaya buu leey subxaanaka rabbana laa ilaaha illa allah waa waxa weeye walaaliyaal musiibada ay leedahay waxaa loo yaqaana khawaarijtu iyo musiibada ay leedahay aqoon darrada iyo cilmi yaraantu inaad kala saari weydid yaa maa ah cadowga iyo inaad kala saari weydid yamaa ah walaalka waa musiibada ay leedahay laa ilaaha ila allah waxaa dhacday walaalayaal carruurtii ama wiilashii markaa cuthmaan bnu cafaan ee addoommadiisa ahaa ayaa soo orday kadib markii haweeneydii naa'ila bintulfarafisa ay qaylisay dabadeedna habaarqabihii sawdaan ibnu xamraan la odhan jiray ee dilay cuthmaan ibnu cafaan ayay dileen horta goobtii kaasi kale muu kicina waa la dilayba wiil kalena uu soo ortay dabcan wiilkiiba iyaguna dileen wiil kalena uu soo ordo wuxuu dilay nin la dhahdo qutayra oo ka mid ahaa dadkii marka aan ka dambeeyey dilka cutimar ibnu cafan marka meeshu waxaa ka dhex bilaabantayba gurigii marba addoon markuu soo baxaba wuxuu eh, galaafanayay dadkii cuthmaan ibnu cafan dilay halkaa markaa waxaa ka dhacay laftigeeda iska horimaad marka addoommo badan ba halkaa ku dhintay raggii cuthmaan ibnu cafan dilayay laftigoodiina qaar badan ba halkaa kaga dhintay riwaayo kale waxay tilmaamaysa ninka la dhado alkhafiqiy ibnu xarb uu yimi dabadeedna uu mindi uu sitay uu gacanta kaga dhuftay markii ugu horreysay cuthmaan ibnu cafaan oo kitaabkii akhrinaya deetana dhiiggii markaa wuxuu ku dhacay masxafkii iyo kitaabkii weynaa qur-aanka kitaabkiina laad buu ku dhuftay waa sida riwaayaddaasi ay tilmaamaysa kitaabkii wuu dhacay dabadeedna sawdan ibnu xamraankaaynu sheegaynay baa soo orday oo markaa dooniyay inuu dilo dabadeedna naaila bintulfarafisa baa isku soo tuurtay kaasina gacmaha ayuu gooyey naaila bintulfarafis marka wiilkii baa u yimi riwaayaddaasina saasay tilmaamaysaa oo dilay marka ninkii sawdan ibnu xamran la odhan jiray markii la dilay walaalayaal cuthmaan ibnu cafaan waxay dooneen inay madaxa ka gooyaan dabadeedna haweenkiibaa qayliyey oo wejigooda dhirbaaxa la dhacay haweenka waxaa ka mid ahaa naa'ila bintulfarafisa radi allahu canha haweenaydii cuhmaan ibnu cafaan iyo haween haweeney kale oo uu qabay cuhmaano umulbaniin la odhan jiray iyo hablihii uu dhalay cuhmaan ayaa qayliyey oo baroortay macnaa inay dilaanoo korta qoorta xitaa laftigeeda ka gooyaan bay doonayeen marka nin baa yidhi iskaga taga way iskaga tageen marka kadibna waxay dhaheen ninkan waynu dilno dhiiggiisi waynoo bannaanaa haddii dhiiggiisi inooma bannaanaaday aynu dilnay de xoolihiisuna maana inoo bannaanayn waxay dhaheen xoolihiisuna waa xalaali guriga ha la galo gurigii bay galeen way dhaceen wixii yaallay cuhmaanna dabcan wuxuu ahaa dee nin taajira waynu naqaanaa inuu ka mid ahaa saxaabadii ugu hanti maalka badnayd muslimiinta dhexdeeda taasoo keliya xoolihii cuhmaan oo keliya may qaadan ee markii waxay isku sii daayeen baytu maali lmuslimiin bangigii muslimiinta ama gurigii xoolaha muslimiintu ay yaalleen markay arkeen dadkii marka xafadada ahayd yani dadkii ilaalinayay markay arkeen in dadkaasi ay kusoo qamaamsan yihiin ay ku kusoo yaacayaanba iyagina firdhadeen xoolihiina muslimiinta danta guudna halkaasay ku dhaceen sidaas baanay ku qaateen halkana waxay naga tusaysaa nimankaasi niman dar ilaahay wax u dilaya inaanay ahayne waxay ahayn hanti doon iyo damaacidoon iyo doon inay ahaayeen iyo fitna doon arrintaasi markii ay dhacday arrintaa foosha xun ee aad iyo aadka looga xumaado oo ah run ahaantiina asbaabta keentay ikhtilaafka iyo keentay baan leenahay muranka iyo muslimiintu inay midoobaanba asal waxa u ah dilka cuthmaan bn cafan dilka xuni islaamka dhexdiisa muu soo marin subxaan allah dil ka xuni muu soo marin waana albaabkii fitnada sida nebigeenu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay albaabka marka la furo fitankii unbaa bilaabmaya iyo dilkii iyo harjigii iyo qofkan waxa lagu dilaya ma garanayo kan wax dilayaa siduu waxu dilaya ma garanayo hawshii saasunba soconaysa laa ilaha ila allah muxammedan rasuulullah markaa saxaabiga madluumka ahe la dulmiyey ayaa sabab u ahayd in markaa muslimiinta laftigoodii ay khilaafka intaa leega soo kala dhex galo bilaabantay in nimankii dilay markiiba ay shalleeyaan oo ay ka shalleeyeen falkan xun ay ku kaceen arrintaasna waxay gaadheen saxaabadii waaweyneyd baa loo sheegay in la dilay eh, cuthmaan bnu cafaan cali baa loo sheegay radi allahu canh zubayr baa loo sheegay dalxa loo sheegay sacad bn abi waqaas baa loo sheegay way yaabeenoo way naxeen inna lilahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay baa nale isaganan xaggiisa u noqonin ismay lahayn dadkan heer bay ka gaadhayaan yacni in ay wax dilaan hadhow baynu ka sheegaynaa asbaabta keentay in saxaabada waaweyney aanay markii ugu horraysa aanay ku dhiiranin inay difaacaan oo ay soo diraan yani saxaabadii yaryarid ama caruurtooda ay soo diraan sababtoo ah may islahayn nimankani way dilayaan wax kale ka fekerayaan ama inuu casilo ama in intan gorgortan siyaasadeed bay meesha filayaan laismaba lahayn marka eh, dee cuhmaan baa sidan loo dilayaa fudud marka eh, zubayr baa loo sheegay oo markaasa la yidhi zubayr nimankii cuhmaan bay dileen markaasu wuxuu dhahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya cuthmaan markaasaa lagu yidhi nimankii way ka shalleeyeen waxay ay sameeyeen markaasuu yidhi tabban lahum hog ha u sugnaado maa yanduruuna ilaa sayxatan waaxida ta'khuduhum wahum yakhisimuun falaa yastatiicuuna tawsiyatan walaa ilaa ahlihim yarjicuun cali baa loo sheegay isagan nimankii way ka shalleeyeen oo way ka murugoodeen wixi ay galeen markaasuu yidhi kamathali shayطaani id qaala lilinsaani ikfur falama kafara qaala inii barii'un minka inii akhaafu allaha rab alcaalamiin sacad ibn abi baa loo sheegay nimankii way dileen cuthmaan markaasuu yidhi ilaahay u naxariiso markaasuu habaaray sacad soo ma taqaanaan sacad wuxuu ahaa waa ninkii ducooyinka laga aqbali jiray nebigu u tilmaamay sala allahu calayh wasalam hadduu ilaahay ku dhaarto ilahay uu ka aqbalaya ducooyinkiisa nin muxuu ahaa mustajaab addacwa ah ilahay uu ka aqbalo ducadii wuxuu dhahay haddaba ilaahayo kuwaa qabo oo hooji buu yidhi nebigu ayuu dhahay markaa sacad ibn abi waqaas radi allahu canh dabcan ducadii sacad waa laga aqbalayo dhammaan intii ka qayb gashay dilkii cuhmaan ama abaabulkeeda lahayd wuxuu noqday masiirkoodii in la daylo ama in la laayo subxaan allah ninkii ugu dambeeya wuxuu ahaa xurquus nin la odhan jiray xurquusna xajaaj baa dilay waynu ka warrami doonnaa insha allahu tacaala iyagoo siddeetan jiro oo odayaal waaweyna ayaa markaa meelaha ay ku gagaban jireen oo la odhan jiray waa qatalatu cuthmaan waa raggii dilay cuthmaan ibnu cafaan oo marbaasaa lasoo qaban jiro waa la jiray subxaan allah marka masiirkoodu wuxuu noqday dil subxaan allah fasayakfikahum allah buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo dhiiggii uu ku dhacay ilaahay baa kaafikaaga ah dabcanna ilaahay kaafi buu uga noqday cuhmaan waxaa la dilay maalin jimca ah bishii dilxija sideed iyo tobankeedii sanadkii shan iyo soddonaad hijiriyada da'diisuna ay ahayd labiyo siddeetan jir oo day weyn isagoo ah waxa lagu aasay xabaalahan baqiic waxaa ku tukaday sida la dhaho zubayr bn alcawaam dad kalena waa la dhahay waxa la dhaha dadka kale laftigooda inuu ku tukaday ama talxa ha la soo arooriyo ama marwan ibn xakam laakiin zubayr laftigiisana waa lasoo arooriyaa inuu ahaa ninkii ku tukanayay cuthmaan bnu cafaan radia allahu canhu ardaa way aaseen iyagoo marka aan maydhin oo aan kafminoo sidiisii ahoo dhiiggiisii wataa maadaama uu shahiid uu yahay riwaayo kalena tilmaamayso maya waa la maydhay oo kafan baa loo geliyey walaalayaal waxaa dhacday arrin cajiiba yacni markii meydkii cuthmaan uu sariirta saarnaa nin baa yimi maradii buu ka qaaday cuhmaan deetana dhirbaaxu ku dhuftay bal fiirsada markaa ee riwaayadan uu soo warinayo maxamed ibnu siriin wuxuu dhahay anigoo maalin dawaafaya kacbad iyo beytka ilaahay ayaa waxaan arkay buu yidhi nin leh ilaahayow ii dembi dhaaf u malayn maayo inaad ii dembi dhaafaysid ilaahayow ii dembi dhaaf u malayn maayo inaad ii dhaafaysid waxaan ku idhi warkaalay waa maxay waxaanaad ku hadlaysaa cafwan dabadeedna wuxuu dhahay waxaan ka mid ahaa dadkii ballanta ku galay inaan cuthmaan ibnu cafaan haddaan arko inaan dhirbaxo ku dhufto dabadeedna maalintii uu dhintay isagoo sariirta saaran markii lagu tukanayabaan waxaan galay meeshii lagu tukanay deetana waxaan iska dhigay sidii mid ku tukanaya deetana gaar baan la noqday keligii baan la noqday markaan gaar la noqday baan intaan maradii ka qaaday ayaan dharbaaxo wejiga kaga dhuftay deetana markaasan weliba canaantay subxaana allah dabadeedna maxaa dhacay gacantii bay qallashay buui aan wax ku dharbaahay faalig baa ku dhacay gebigeeduba gacantii way qallashay ibnu siriin wuxuu leeyahay maxamed ibnu siriin waxaan arkay gacantii ninkaasoo qallalan oo aad moodid kalcuud yacni qori la mood subxaan allah nin madluumo saxaabigii ka mid a ah saxaabadii rasuulka oo si dulmi ah lagu dilay radia allahu canhu ardaa ayuu falka noocaasa kula kacay marka ilaahay wuxuu caddaynayay in ninkaa laga gardarnayo ninkaasina uu ahaa madluum radia allahu canhu arda ilah raalliha ka ahaada labadii wiilee kale markaa e, guriga cuthmaan bin cafan iyaguna ku dagaalamee addoommadiisa ah iyaga laftigooduna waa la aasay cuthmaan berberkiisa xabaashiisa berberkiisa lagu aasay ilaah iyagana raalliha ka ahaadee nimo wanaagsan bay ahaayeen maxaa dhacay marka warkii markuu dhacay saxaabadii dhammaad waan wada inkireen dilka cuthmaan bn cafaan yacni waa laga soo wada horjeestay waxaa ka mid ah dadkii kasoo horjeestay la yaabay cali bn abi aalib radi allahu canhu wuxuu dhahay ilah baan ku dhaartay anigu ma dilin manaan farin buu yidhi raallina kamaan ahayn riwaayaadka sheegaysa inuu cali bn abi aalib uu sidaa yidhi aad bay u tiro badan yihin waa tawatur waa laska soo wada dhaxlay dad badan baa sheegaya cali bn abi aalib marka cali kamuu qayb gelin dilka cuthmaan saxaabina kamuu qayb gelin dilka cuthmaan radi allahu canhuma waxaa kaloo ka mida ah dadkii aad iyo aadka u inkiray falka xun ee qallafsan ee laga xumaado zubayr xawaariyu rasuulillah iyo talxa xawaariyu rasuuliillah ridwan llahi calayhim dabcan labadan saxaabina waxay markiiba bilaabeen inay dalbadaan dhiiggii dadkii dilay cuthmaan ibnu cafan yacni dema cuthmaan bay dalbadeen dadkii dilay bay dagaalku ku qaadeen waynanu ka warrami doonaa sheeko dheer weeye iyo fitnadii kala weyneeda dagaalkii macrakati iljamal iyo macrakati sifiin subxaan allah marka xitaa zubayr waa loo zubayr iyo talxa waxay u dhinteen iyagoo raadinaya dhiiggii cuthmaan bay dhinteen radwaan ullahi calayh sidoo kale waxaa ka mid a ah caaisha radiallahu canha oo maka yadu joogtay saan soo tilmaamnayna xajka qabatay maka joogtay ayaa markay soo baxday xajkii ay soo dhammaysatay iyadoo jidka kusoo socotaa loo sheegay warkii marka waxay tidhi kamay tegin maradii caddayd kamay tegin ilaa iyo ay dhiig ku wasakheeyeen riwaayo kalena tilmaamayso way gowraceen sida laxda loo gowracay u gowraceen subxaan allah marka dadka qaar baa la joogayba waxay dhaheen caaishay adaaba waraaqaha qorayo laha ninkan ha lagu soo duula markaase caaisha tidhi ilaah baan ku dhaartay anu waxna ma qorin yacni khad madow iyo wax warqad cad waxba kumaan qorin sababta maad garanaysaan walaleel hadda ka hor markaan bilaabayna baan nidhi foojeri baa lagu sameeyey oo nimankaasi ay ku sameeyeen saxaabada waaweyn ee magaca iyo marka raadka iyo saamaynta kule muslimiinta dhexdeed si ay ugu soo jiitaan dadkii markaa kale ee marka masaakiinta ama acraabti reer badiyahan waxba kala garanayn oo ay ku leeyihiin cali baa raalli ka ah oo caaisha raalli ka ah oo zubayr baa raalli ka ah oo talxa raalli ka ah oo sacad ibn abi waqaas baa raalli ka ah inaynu dilna ninkan aynu kasoo horjeesan been bay ahayd waraaqa beena bay ahayd caaishana way caddaysay waxay tihi anigu waxna ma qorinba way ka dhaaratay bahd subxaan allah walaalayaal saxaabada qof saxaabi ahi kamuu qayb gelin dilka cuthmaan sida imaamu nawowi uu ku sheegayo sharaxiisa uu sharaxayo saxiixa muslim qof saxaabiya kamuu qayb gelin ibnu kathiir oo aynu garanayno mu'arikhi weynaa iyo mufasirka weynaa ibnu kathiir raximahu llahu raxmatan waasica wuxuu dhahay axad saxaabada ka mida kamay ansixin inuu raalli uu ka noqday dilkii cuthmaan radi allahu canh laakiin dhammaantood way wada inkireen buu yidhi wayna caayeen ciddii eh, falkaa ku kacday oo way lacnadeen waxaa ka mid a ah de cali bn abi aalib radi allahu canhu iyo caaisha caaisha waxay madax u ahayd qoomkii eh, caaisha iyo zubayr iyo talxa waxay saddexdaasi saxaabi madax u ahaayeen dadkii doonaya inay la dagaalamaan qatalata cuthmaan dadkii dilay cuthmaan bn cafane ka dambeeyey marka caaisha fii macrakati ljamel yani macrakadaasaan ka warrami doona hadii ilahay ka dhigo waxaa dhacday walaalayaal ina caaisha tidhi allahuma lcan qatadaa cuhmaan ilaahayow lacnadoo naxariista ka dheeray in dadkii dilay cuhmaan ibnu cafaan saxaabigii rasuulka ridwaan ullahi deetana waxaa maqlay cali bn abi aalib oo de kasoo horjeedo dhanka kale ahaa markaasaa loo sheegay caaisha iyo kooxdoodii waxay lacnadayaan dadkii dilay cuhmaan ibnu cafaan cali wuxuu dhahay allahuma lcan qatalata cuhmaan ilaahayow lacnad ciddii dishay markaa cuthmaan ibn cafan marka halkan waxaanu ka dareemaynaa saxaabadu raalli kamay ahayn yani wayna wada inkireen wayna habaareen dadkii dilay markaa cuthmaan ibn cafan ibnu taymiya raximahullah imaamka weyna la wada yaqaano wuxuu leeyahay saxaabadu kamay qayb gelin dilka cuthmaan ninka la dhahdo maxamed ibn abi bakar isaguna saxaabada kamuu mid ahayn buu leeyahay ibnu taymiya muhaajiriintana ka muumid ahayn ansaartana ka muumid ahayn waayo wuxuu ahaa wuxuu dhashay waqtigii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku jiray xajatulwadaac ayuu dhashay ninka la dhada maxamed ibn abibakr waxaana dhalay dee saxaabi weyn oo ka mid a ah saxaabada ugu waaweyn saxaabada rasuulka waa ababakar asidiiq oo abaabakar yaa ka weyn cid ka weyni ma jirto dee fadligiis kow waxaa kaloo dhashay gabadh kale oo qaaliya oo ahayd mujaahidad oo ahayd muhaajirad waxa weeye asmaa bintu cumays radia allahu canha wa ardaaha waxaa qabay asma jacfar baa qabay jacfar adayaar baa qabay radia allahu canhu wa jacfar markuu ku dhintay fi macrakati mu'ta isagiyo saxaabadii kale saddexdii saxaabiya waaweynaa zayd ibn xaritha jacfar iyo cabdillahi ibni rawaxa markay macrakada ay ku dhinteen waxa guursaday markaa asma abaa baa guursaday marka abubakar baa waxay u dhashay ninka la dhada maxamed ibn abibakar bay u dhashay abubakar markuu dhintay asma waxaa guursaday odaygeedii hore jacfar loodhan jiray walaalkeed oo ahaa caliy ibn abi aalib radi allahu canh marka wiilkan la dhaho maxamed wuxuu ku soo koro oo kusoo barbaaray gurigii caliy ibn abi aalib radi allahu canhu walaalayaal de ninkaasina ninka nasabkiisa uu sidaa u weyn yahay ayuu ahaa laakiin wuxuu dhashay xilligu dhashay waxay ahayd xilligii xajatulwadaac yacnii waa saddex bilood ama afar bilood hadduu ugu badnaato shan bilood ka hor geeridii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu dhashay marka saxaabi ka mida muhaajiriintana muu ahayn dee ansaarina muu ahayn ilmo yar buu ahay ka qaybgelkiisana waa laysku hayaa waa la ysku khilaafay waa laysku ysku khilaafay riwaayaddii aan akhrin inaan lahayn garhkuu qabtay laftigeed waa daciif culammadu sida sheegaysa waa riwaayad daciifa bay leeyihin marka saxaabi ka qayb galay totali ma jiro dilkii cuthmaan ibna cafan laba nin baa la soo arooriye oo la dhahdo mid ibnu cadiis ama cabdillahi ibnu cadiis nin la dhaho iyo camru bnu lxonq labadaa nin ayaa ka qayb galo iyaguna saxaabi ah dabcan dadkii dabagalay riwaayadaas iyaguna waxay ogaadeen inay daciif ay tahy marka si guud saxaabi keliyo ka mida saxaabadii rasuulka ridwaan calayhim kamay qayb gelin dadkii dila cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu ardaa walaalayaal waxaa halkan jira su'aal hadya jeeraale dadku ay isweydiiyaan haddii cuthmaan ibnu cafaan uu joogay magaalada madiina oo caasimadii muslimiin tahay magaalada madiinana ay joogaan saxaabadii waaweyneyd ee cali leh ee cusmaan zubayr leh talxa leh sacad leh ya aba hurayra leh subxaan allah maxay u difaaci waayeen ama ay nimankan ay e, qulqulatooyinka ama dhadarqabayaasha doonaya inay dilaan khaliifkii muslimiinta maxay uga dhicin waayeen su-aashaasi had iyo jeeraale dadku way ku soo noqnoqota waana meesha dadka gaalada mustashriqiinta dadka loo yaqaano ay ka duraan saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo ka dhigaya in sababtuba ay ahayd in khilaafada iyo madaxtinimada laysku laynayo oo cali uu doonaya inuu madaxweyne u noqdo maye zubayr baa rabay maye dalxaa rabay wahaakada acdaau lislaami walmuslimiin cadowga ilaah iyo cadowga muslimiinta ayaa waxyaalaha noocaasa dadka ka qora ama ku dhaleecayana saxaabada nabiga calayhi salaatu wassalaam sidoo kale shiicada laftigoodu subxaan allah ile waxay gaalaysiiyeen saxaabadii rasuulkaba way gaalaysiiyeen hadday gaalaysiiyeen iyaga laftigoodana dhankaasunbay u dhigayaan oo leeyihiin nimankani mala xildoon bay ahayn ama siyaasad doon subxaan allah asbaab baa jirta asbaabtaana raggii waaweynaa baa soo arooriyey gaar ahaan mu'arrikhii weynaa iyo mufasirkii weynaa ee ibnu kathiir baan idiin akrin doona insha allahu tacaala wuxuu ka dhahay wuxuu dhahay dhowr sababo buu leeyy kow sababta koowaad waxa weeye horta cidi umay milaynaynin inuu falkan ay gaadhayso yacni dil inay gaadhayso cidina may filayn waaw cidina kamay filayn nimankan waxaa loo malaynayay nimankan inay rabaan oo keliya inay casilaan cuthmaan ibnu cafaan ama in marwan ibnu xakam bay ku doodayaan hadiyo jeer alay lahay ninka marwan la dhaho hana loo soo gacangeli laakiin cidiba may filan in la dilayo waa kow qodobka koowaad qodobka labaadna wuxuu dhahay saxaabadu way difaacday waana runtaasi saxaabadu waxaynu tilmaamnay gurigiisa markay joogeen way difaaceen iyagoo toddoba boqol dad gaadhiya ah oo xitaa hadday maalintaa iska dhicin kari lahaayeen dabcan way iska dhicin karin lahayn nimanka oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa xitaa ku lahaa riyada cutmaan ku lahaa maxay haddaad doontid inaad la dagaalantid waa iska dhicin karaysa marka nimankaasi niman iska dhicin karaya bay ahay laakiin cuhmaan baa diiday in la difaaco oo markaa ogaaday inay ajashiisii soo dhowaatay sidoo kalena aan rabin in qof mu'min ah oo muslim ah dhiiggiisa uu daato ama isagu sababu noqday inuu dhiiggiisa uu daato marka haddii kolleyba qof la dilaayo anigu aan dhinta buu lahaa marka cuthmaan ibn cafaan radi allahu canh qodobka saddexaad waxa weeye nimankan waxay ka faa'iidaystaan janiski iyo fursaddii oo marka ciidamo dowladdii muslimiinta oo intooda badan jooga marka kharij lmadiina yacni magaalada madiina dibaddeeda joogay ama faranta hore ciidamada la dagaalamaya gaalada iyo cadowda muslimiinta ayaa madad uu ka dalbaday cuthmaan markii ay soo dhowaadeen janiskii bay ka faa'iidaysteeno way dileen itaaya magaalada madiina way soo gaadhin qodobka kalena waxa weeye nimankani way tiro badnaayen ilaa laba kunoo nin bay ahaayeen subxaan allah ciidamada muslimiin oo fara badanoo marka wax iska dhicinaysaan dee meesha may joogin ciidamada badankeedu dowladda dibaddeeda ayay ka ahayn marka waxani waxay ka dhacday guntii hoose ka dhacday caasimadii dhexdeedii bay ka dhacday waa shirqool cidina may filaynin marka marka su-aasha odhanaysa maxay saxaabadu u difaaci weydaan dabcan saxaabadu way difaacday laakiin cuhmaan baa radia allahu canhu diidayna saxaabadu difaacday ta dee waa asbaabta aynu soo sheegnay baa u sabab ahayd dadku aanay filanaynin in dil ay ku dhammaanaysa sheekadaas waxaana ku tusaya in aanay dadku filanaynin dhacdooyinkii ka dhacay oo aynu ka sheekayn doonna insha allahu tacaala gadaal yacni dilkii cuthmaan wixii ka dambeeyey wax alaaliyo wixii dhacay oo dhan ee fitan ahaa ayaa ku tusaysa inaanay dadku filanayn waynu ka warrami doonnaa insha allahu tacaala walaalayaal aynu mid iyo laba bal hadda ka soo qaadana fadaa'ila cuthmaan ibnu cafaan fadligiis iyo dheeraadkiisii saxaabigaa weyne la dulmiya sida qaladka loo dila shahiidka ah radia allahu canhu ardah ninkani wuxuu ka mid yahay tobankii saxaabiya jannada lagooda bushaariyay cuhmaan ibnu cafan waa saxaabigii hijrooday alhijrotayni wuxuu soo hijrooday dhulka xabashida iyo magaalada madiina dhulka xabashidana run ahaantii marka taariikhda si fiican udu fiirisid waxa suurtagal ah inuu saxaabigaasi yimi dhulka soomaalida ama magaalada zaylaca ah ha ka soo dego ama wadanka jabuuti ha ka soo dego laakiin etoobiyadan iminka joogtaa tootani meel uu uga soo galay xaggee uga soo geli karayaa ila etoobiyada iminka joogtaa malaha bad marka taariikhdana walaalayaal waa la kala dhacaa saxaabadu haddii ay meel ka soo galeen xeebihii waaweynaa iyo soomaalida sida zaylac oo kale ayay ka soo galeen ridwaanullahi calayhim dabcanna waxay u baahantay in dib loo baadho ama cilmi baadhis badan lagu sameeyo marka saxaabigaas hadday caddaato inuu dhulka soomaalida yimi saxaabigaa weyn iyo xaaskiisii ruqaya bintu rasuulillah waxa weeye waa taariikh aad iyo aad u weyn run ahaantii in la baadho aad iyo aad bay ugu baahan tahay sababtoo ah xabashida iminka joogta iyo etoobiyaanka waddanka iminka ah dhul bad ah male ama ha dhahan ereteriyu soo maray ama kida kida laakiin waxa u badan tahay inuu soo maray dhulka soomaalida sababtoo ah xuduudka markaad eegtid geeska soomaalida xaggaas uu dhow yahay taas marka waa qiso kale mar markalan idinka warrami doonaa insha allahu tacaala marka saxaabigaasi waa laba hijiroodood buu hijrooday dhulka xabashidana wuu usoo hijirooday madiinana wuu usoo hijrooday waxaana weeye qoyskii ugu horreeyey ee hijirooda marka laga yimaado nebi luuta calayhi salaam nebigu waa kilaa calayhi salaatu wasalaam isaga cuthmaan ibnu cafaan iyo inantiisii ruqaya bintu muxamed markay hijroonayeen wuxuu yidhi qoyskaasi waa qoyskii ugu horreeyey ee hijrooda bacda luut nebi luut kadib marka sharaftana uu leeyay laba sidoo kale sharafta kale u leeyahay waa danuurayn danuurayn waxaa loogu bixiyay saxaabigan radi allahu canhu wuxuu guursaday laba gabdhood oo nebigu uu dhalay waa ruqaya markay ruqaya dhimatayna umu kalthum ayuu nebigu xig siisan u siiyey radia allahu canha marka dee sharaftaas cidda leh waa cuthmaan ibnu cafan waana saxaabiga keliya ama waa shaksiga keliya ee qabay laba gabdhoodee nebi uu dhalay waana ninkiin marka malaa'igtu ay ka xishoon jirtay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa miyaanan ka xishoonaynin nin ay ka xishooto malaa'igtu ninaadu xishood badan buu ahaa radia allahu canh waa ninkii iibiyey masaajidka rasuulka ama guryihii nebiga masaajidka agtiisa ka agdhow waa dhulkiisa iibiyey waa ninkii iibiyey biru romaan ceelkii magaalada madiine ku yaala waa ninkii diyaariyey jeyshulcusra subxaan allah waa ninkii nebigu calayhi salaatu wasalaam jannada ugu bishaaray nebigu calayhi salaatu wasalaam janna ugu bishaaray markaasuu wuxuu ku yidhi bashirhu filjanna janna ugu bishaaray maca balwatin tusiibuhu yacni dhib soo gaadhaysa dhibta soo gaadhaysana waxay ahayd fitnadii dagaalka ahayd ee lagu dilay waxa weeye saxaabigani radi allahu canhu saxaabigii xilligiisi iyo cahdigiisii ay dowladda islaamku aad u faaftay run ahaantii dabcan taariikhtii cuthmaan ibnu cafaan kamaynaan warramayn waxaan ka warramaynay cabdillahi ibnu zubayr iyo geesyadii muslimiinta lakiin inaan waxoogaa aanu ka yaro ogaano weeye cuthmaan in badan buu dowladda muslimiinta madax uu ahaa dhowr iyo toban sannadood dhowr iyo tobankaa sannadoodna dowladda islaamku meelo badan bay gaadhay aad u waaweyn subxaan allah ayay gaadhay waana saxaabigii cahdigiisii saxaabada rasuulku ay ku dagaalameen doomaha iyo badda laga dagaalamee la furtay qubrus iyo dhulka ay gaadheen islaamka iyo muslimiinta subxaan allah waxaa la dilay isaga oo shahiid ah radia allahu canhu ardaa isaga dhiiggiisii markaa dhulka lagu daadiyeyna wuxuu bilow u noqday fitnadiina bilaabanta laa xawla walaa quwata illa billah ilaahay naxariistay jannaha ka waraabiyo raallina ha ka noqdo hanaan inugu kulmiya isaga iyo saxaabadii waaweyneyd iyo xabiibkii moxamed sala allahu calayhi wasalam jannada inaanu ku wada rafiiqnay idinkiyo annaka iyo dhammaan saxaabadii rasuulka iyo nebigeenni moxamed sala allahu calayhi wasalam hada wallahu aclam wabilahi towfiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu